alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsal اllah wslm cla sayidina mxamedi wcla alih wصaxbihi ajmaciin alasmaء اlhamsaة waicraabuha darsigii hore waxaynu ka soo baxnay almudaaf wاlmudaafu ilayhi almudaaf wاlmudaafu ilayhi sidaynu soo sheegnay waa darsi aad iyo aad u faa'iido badan waana meelaha laxnigu ku badan yahay sidaynu soo sheegnay aad inaad ugu fiirsataan oo dabeedna waxaad akhriyaysaan ee idinka soo horbaxa aad isku daydaan inaad ka soo saartaan mudaafka iyo mudaaf ilayhiga axkaamtiisiina aad wax ka xasuusataan haddii uu munawan ahaa mudaafka horay in tanwiinta laga tuuro kadalika nuuntii tanwiinta ciwadka ka ahayd ee muanaha iyo jamcu dakarusaalimka galaysay haddii ay mxuu ahaa jirto oo uu ismiga hore mudaafku muane yahay ama jamcu dakarusaalim yahay in nuuntii isagana laga tuurayo mudaafka hore Ehm, in raabkiisu yahay bixasabi ma qablahu ehm, mudaafuleygana raabkiisu yahay mar walba inuu majruur nodo ehm, axkaam kale ayaa jirta oo waxaa ka mid a ah axkaamta kale oo kutubta dambe ee waaweynba si fiican loogu dhigtaa laakiin waxaa ku jirta axkaamta inaan labada kelmadood marka laysku idaafeeyo mudaafka hore inaan alla gelin dhammaan kelmadihii halkay noogu yaalla tusaalayaasha mudaafka hore inaan al la gelin al al inaan la gelin u fiirsa tusaalayaasha halkay noogu yaalla mudaaf ilayhigu ashu way geli kartaa waana laga dayn karaa laakiin mudaafka hore al lama geliyo waxyaabaha dadku laxniga badan ku sameeyaa bay ka mid tahay ashaas oo iminka alfinaa iyadoo ah fii finaa madrasada alfinaa iyadoo ah mudaafka ma dhigi karti oo alleh alfinaa almadrasa ma jirto filfinaa almadrasa oo laxni waa inaad ka hore asha ka tuurto fii finaa almadrasa alkitaab isagoo ah ma idaafayn karti alkitaab horta asha ka tuur kitaabu muxamed kitaab ullah rasuul ullah rasuul ullah waa ina alrasuulu aanad ka dhigin nabiyullaahi hadduu yahay waa inaad annabiy odhan annabiyullaahi wax carabiga ku jira maaha waa yahay waxaan maraynaa marka alasmaa lhamsa wa craabuha alasmaa lhamsa wa craabuha asmaa lhamsaha iyo icraabkooga waxa ay ka mid yihiin kuwii icraabkoogaan baranaynay oo jamculmuanasu saalim iyo jamculmudakar saalim iyo muanihii ayay ka mid yihin icraabkii mucrabaadkii noocaas ahaa ee icraabkiisu weliba icraabkooga weliba niyaabadu soo gelaysay waxaan filaynay inay isku xigaan oo markaynu maala muanaha icraabkiisa baranno jamacyadii icraabkooga baranno asmaab hamsa icraabkooga ku xigo icraab icraabtaasi isku xigaan icraab lmuana icraab jamcu dakr saalim icraab jamcu anus saalim iyo icraab lasmaa alhamsa wuxuu u dhexaysiiyey fasalkan ah almudaaf wlmudaaf ilayh lannahu asmaa lkhamsahuu sheegi doonaa ama ay tahay in la idaafeeyo asmaa lkhamsaha shuruuddooda waxaa ka mid ah inay mudaaf noqdaan oo mar walba mudaaf ilayh ka dambeeyo marka waa in mudaafkii mudaaf ilayga horta lasii fahmada intaan asmaa lkhamsihii la qaaday saasuu usoo hormariyey waa haddii kale alasmaa lkhamsa waxay ka mid tahuun mucrabaadkii icraabka ogaana baranaya alamila marka halkan alasma اhamsa waxa uu kugu maarkasa tirin doonaa anta ismee loo yaqaano alasmaa anta ismee loo yaqaano maxay alasmaa alhamsa tiradoodaasa magac looga dhigay mogta asmaadii shanta ahayd waxa weeye abun akhun xamun fuu uu sidaa inoogu tiri waxaad u tirin kartaa sidii matnu ajrumiya uu tirinayay abuuka akuuka hamuuka furuuka uu maali marna waxaa lagu tirinaya iyagii o aan idaafaysanayn abun ahun xamun marna iyagoo idaafaysanoo damiiruu la socdo abuuka oo dhammaystira alasmaa alhamsa icraabkoogu waxa weeye in lagu godo bilwaawi lagu nasbiyo bilya bilalif lagu jaro bilyaa alasmaa alhamsa turfac biاlwaawi watunsabu biاlأlfi watujaru bilya intaas wey jaaa abu saciidin baa yimid jaaa abu saciidin abuuka abiibun waa dhakhtar maahirun xariifa oo fiican kaana abuuka aabbaha wuxuu ahaa rajulan xaaziman nin go'aan leh ayuu ahaa lacala alqaadima ka soo galaya ee safarka ka imanaya waxaa la rajaynayaa abu muxamed inuu yahay lacala alqaadima abu muxamed waxaa la rajaynayaa qaadimku inuu noqdo abu muxamed qofka yimid ee safarka ka yimid waayahay halkaa qaybtaa waxaa ku jirta alasmaa alkhamsa oo marfuuc ah buu isticmaalay mid ka mida ah asmaa alkhamsi abu waa marfuuc inta xaaladoodba waa marfuucoo xaaladihii ismiga la rafcinayay qaar ka mida ayuu keenay maxaa lagu rafcinaya marka alasmaa alhamsa haddii ay marfuuc yihiin maxaa lagu godaya alwaaw amilada dhammaantood waxaad arkaysaa abuu inay wow leedahay jaa abuu saciidin waa faacil halkaas waa la goday abuu faacil marfuuc waa calaamatu rafci alwaaw abuuka abiibun maahir waa mubtada halka marfuuc waa calaamatu rafci alwaaw kaana abuuka rajula xaziman kaana ku jirta ismigeygii abuuka oo ismu kaana marfuuc alamt rafc alwaaw lacala alqaadima abu muxamed lacala baa halkaa ku jirta tansib اlsma alqaadima watarfac اlkhabr abu muxamed abu muxamed min akhawaati ina wey lacal ina allaha qafuur ka dambaa gudan marka abu muxamedi wa khabaru lacala marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw abuulka waxa lamida ah kuwa kalena akuuka iyo xamuuka iyo fuuka iyo duu maalina abuulkunbay la midi alasmaa اlhamsa waxaa lagu godaa alwaaw turfacu bilwaawi mar walbana way idaafaysan yihiin alasmaa lhamsa saad arkayso abu waa mudaaf saciidin waa mudaaf ilayhi majruur abuuka abu waa mudaaf kaafka mukhaaabkaa waa fii maxali jar mudaafu ilayhi kaana abuuka waa lamidoo kaafka fii maxali jar mudaafu ilayhi abuu muxamadin abuu waa mudaaf muxamadinna waa mudaaf ilayhi majruur waa calaamatu jari alkasr marka asmaa khamsuhu mar kasta waa inay mudaaf yihiin oo uu ka dambeeya mudaaf ilayh wadacnaa aba saciidin waxaan sagootinay aba saciid yujilu nnaasu dadku waxay weyneeyaan abaaka aabbaha way ixtiraamaan lacalla abaaka aabbaha waxaa la arkaa abiibun inuu yahay ayaa laga yaabaa ama wuxuu abiibun dhakhtarka oo maahirun xariifa oo xirfad leh ina abaa muxamadin abu rajulun waa nin shariifun sharaf leh halkana waa asmaa oo mansuuba waxaa lagu nasbiyaa bilf wadacnaa ficl wafaacil abaa saciidi abaa mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbihi alf abaa waa mudaaf saciidina waa mudaaf leh nnaasu dadku waxay weyneeyaan waa ficil mudaaric marfuuc iyo faacilkiisii oo marfuuca abaaka mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbihi alf abaa waa mudaaf kaafkaasina waa fi maxali jar mudaafun ilayh lacala abaaka abiibun maahir aaa xarfu tarajin wa nasbin tansib lisma watarfac lkhabar abaaka ismu lacala mawsuub waclamtu nasbi alf waaba mudaaf wاlkaafu fi maxali jar mudaafun ilayh abiibun khabaru lacala marfuuc waclamtu rafca dam maahirun nactun marfuuc ina aba muxamadi rajulu shariifu إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر أبا اسم إن منصوب وعلامة نسبها الألف وأبا مضاف محمد مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر رجل خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة شريف نعت مرفوع الأسماء الخمسة tusaalayaashaas waxay caddaynayaan in lagu nasbiyo alif lagu nasbiyo radina can abi saciidin waa jirkii radina waxaa ka raali noqonay can abi saciidin abi saciid radina waa ficil iyo faacil can waa xarfu jar abi waa ismun majruurun bican facalaamtu jari alyaha ya-dani maaha abi saciid markaa tidhaahdo ya-dii maaha aabbahay ka dhigaysa aabiyida yadi aniga aabbahay markaad leedahay ya mutakalimkii ma waa ya ecraaba oo xarakadii ka naaiba oo ma garanaysaa lagu jarayo asmaal khamsa sida abuuka wowda ku jirtaa ay godaalun kuu tusayso ee aanay macno u lahayn kale abaaka alifta ku jirtaana inuu ismigaasi kordhigan yahay uu mansuub yahay in kuu tusayso ayna macno kale u lahayn ayaa abi saciidin markaa tidhaana yadaasi ay ku tusaysaa in asmaa khamsaasi hoos dhigan yihiin oo aanay macno kale u lahayn haddii aan imika odhan lahaa radinaa can abi haddaan ku dayn lahaa dee aabbahay bay midtaasi noqon lahay waa icraab kale leeda asmaa khamsa maa taas laakiin abu saciid abu saciidin markaad godayso waa abu saciidin wow bay leeda haddii aad nasbinayso waa abaa saciidin haddii aad jaraysana waa abi saciidin iyadu waxay kutusaysaa waa calaamat ljar icraabkii wey yaiqu naasu dadku waxay ku kalsoon yihiin biabika aabbaha yaiqu ficil mudaaric marfuuc annaasu faacil marfuuc biabika albaau xarfu jar abika ismun majruurun bilba wa calaamat jarihi alya radia annaasu can abik dadku waxay ka raalli noqdeen aabbaha yashkuru naasu liabi muxamed yashkuru ficil mudaaric marfuuc annaasu faacil marfuuc dadku waxay u mahadnaqayaan لأbi muxamadi abi muxamed ninka la dhaa ayay u mahadnaqeen allamu xarfu jar لأbi abi ism majruur biاllah وcalaamat jarihi alya وأbi muضاaf muxamadi muضاaf ilayhi muضاaf ilayhi majruur وcalaamat jarihi alya alaamatu jari alkasra muxamed kasra wey waaya alqaacida wuxuu yidhi alasmaa اlhamsa hiya abun wa akhun wa xamun wa fuu waduu asmaada alasmaa lhamsa laydhaa waxa weeye abun wa akhun walaalkii wa xamun gacalkii seedigayo seediga iyo sudoga iyo wa fuu af afkii weeye waduu iyo u saaxiiba duu maalin maal leh duu calin cali u saaiib oo cali leh marka la alsmaa اhamsa turfacu bilwaawi dhammaantood shantan ismi markay godan yihiin waaw baa lala xidhiiriya abunti waxay noqonaysaa abuu akhuu hamuu fuu iyo duuna de lagamama reebi karo xarafka kale wowdii iyo aliftii lagama reebi karo iyagu mar walba fuu iyo duu korka la sheegaya xataa laftooda ila haddii wowdii imika laga reebo hal xarafay kusoo harayaan way la socotaaba wowdii lagu daray fuu muxamadin weyaan afka muxamed markaad leeda fuu muxamadin muxamed aabihii markaad leedana waa abuu muxamadin akhuu muxamadin xamuu muxamadin fuu muxamadin iyo duu maalin duu muxamadin lama odhan karo muxamed u saaxiiba idan caqli leh oo caqli u saaxiiba leh weeyaan duudu marka wax la leeyahayba dee raacinaysa duu caqlin duu maalin duu cilmin duu jaahin duu jamaalin duu mansibin ya ayaad odhanaysa alasmaa lhamsa turfacu bilwaaw wowbaa la wada raacinaya wowbaa lagu godaa markay godanta watunsabu waxaa lagu nasbiyaa ama lagu kordhigaa bilif waxay noqonaysaa abunti abaa muxamadin ahaa muxamadin xamaa muxamadin fuudii waxay noqonaysaa faa muxamadin duudii waxay noqonaysaa daa maalin watujaru bilyaa ya baa lagu jara abi muxamadin akhii muxamadin xamii muxamadin iyo fii muxammadin fii muxammadin oo macnaheedu tahay ilaa fii muxammadin ama min fii muxammadin fii fii muxammadin baa jiri karas fii fii zaydin oo fiida horena xarfu jar tahay fiida dambena ay afkii tahay asmaa lhamsa wey majruura afku fuu markay godan tahay waa fuu markuu kor dhigan yahayna waa faa markuu hoos dhigan yahayna waa fii waxa isku ekaanaya fiidii xarfujarka fiidii xarfujarkaado naxwiyintu waxay sameeyaan waxay dhahdaan fiidu iyadoo ficila baa jirta iyadoo ismiya baa jirta iyadoo xarafina way jirta xarafka ugu caansan sooma fii xaraf oo xarfujar weeyaan fii iyadoo ismiyana way jirtaa waa asmaa khamsihii fuu oo majruura markay majruur tahay maxay noqonaysaa fii bay noqonaysaa xataa maa tajcalu fii fii imraatika fii fi imraatika fii fii marka fiida hore waa xarfujarkii caadigii macruufkaa fiida dambina waa afkii xataa maa tajcalu fii fi imraatika fii fii imraatik xataa waa sadaqo waxaad haweeneydaada siiso marka haweeneydaada afkayga galaa yani marx fii ismiyaa jirta waa asmaul khamsaha fii xaraf waa xarfu jarina way jirta fii ficilina way jirtaa maxaa yeelay taa ficilku marka ficilka wafaa alwafaau ficilkiisa in laga soo baxo ballamihii wixii layska ogaa wafaa yfi waa muaaric eh. amarku waa fi fi wey ninka keliya saw ninka maala udkul lama yidhaa udkul gabadha maxaad odhanaysa udkulii yaa mukhaaabad ku daraysa iqra markaa ninkii ku idhahdo gabadhii maxaa ku odhanaya iqra'i ninka marka la idhahda fi wafaa wuu ka soo baxay ballankii yafii wuu buuxinayaa fii buuxi ballankii oo ka soo bax mar kale gabadhii maxay noqonaysaa fii fii bay noqonaysaa fii buu ahaa amarka ninku marka fii sida wacaa yaci oo kalaa lodhaya ninkii gabadhina ci unbaa lodlay ya ereyada mid midka amarka amarkoogu xaraf xarafka ku soo haray ilaa afar iyo toban bay naxwiintu sheegaan waxa ugu yaab badan arag markaad leedahay araga mararka qaarkood naara baa laydhaa laakiin raa ka soo aado raa wuu arkay sooma wuu arkay mudaaric ka dhig raa yaraa weyaan mgt u arkay yaraa amar ka dhig ra ra keliya kor dhigan ri bay dadkuna ra weyaan arag taa keliyo korniga ma soconaysa ra'aa yaraa lam yara lam yara lamta iyo ya-da mudaarica u ka tuur maxaa soo haray lam yara markaa tidha ma arag ide waa ficil mudaaric oo majsuume lamta iska tuur yaradana mudaarica xarful mudaaracada ka tuur maxaa soo haray ra idan ka kaliba wuxuu aha wafaa yfi lam yfi buu ahaa lam yfi lamta yaadun ka tuur fi baa soo hadhaysa waaa yaci lam yaci lam ya yaadagu ka tuur ci baa soo hadhaysa yaraa lam yara ra'aa yaraa lam yara lam yara maxaa soo hadhay ra arag weyaan de ra'aadii aw amar u arka ra oo keliya gabadha gabadhii haddaba see la odhanaya udkhul udkhulii irjic irjicii uktub uktubii ra raadaa gabar kula hadla rey rey bay noqonaysaa rey waayahay afar iyo toban ficil bay tiriyaano noocaasoo ra'da iyo ci e iyo fi iyo fi iyo ku jira shi iyo noocaas xaraf xaraf ku soo hadhay wtujaru bilya mudaafatan waa inay tahay haddii kale raabkan ma soo galaya lama raab raabka markuu inoo tirinaya imika qaacidada abun akhun ma idaafaysan sidaa darteed wowdii iyo aliftii iyo adii lagu dari maayo lagu dari maayo waa in la idaafeeyo si aad abuu akhuu u tidhaahdo waa ina wax ka dambeeyaan abuu muxamadin iyo abuu hurayra iyo abuu bakrin abuu salama waa in abuudii wax ka dambeeyaan waxaa ka dambeena waa mudaaf ileyh ama dee damiir ka dambeeya abuuka abuuhu abuuna ahuuna damiir ka dambeeyo an takuuna mudaafatan ligayri yaai lmutakalim qofka hadlaya yadiisii waxaan hayn waa in loo idaafeeyo ligayri yaa waa in la idaafeeyo waa shardi way mudaaf tahay asmaadan marka icraabka ay qaadanayso haddii kale icraabka ismiga mufradka qaadanaysa ismigii mufradka cadiga hadday shuruuddan weydo abun iyo akhun waxay ka tirsan tahay ismi mufradkii tirada badna ee uu ka tirsan yahay masjidun iyo baabun iyo qalamun iyo rajulun iyo imraatun iyo waladun iyo bintun iyo muxamedun faatima ism mufradkii tirada badna ee caadiga ah ee xarakaadka caadigaa ah la icraabiya ayay ka mid noqonayaan abun iyo akhun hadday shuruudda waayaan shuruudda waxaa ka mid a ah in la idaafeeyo oo mudaafilihii ka dambeeyo waxa ka mida ah hal la idaafeeye shardiga labaad waxa weeye inaan yaa ulmutakalim loo idaafeey abun hadaad ya mutakalim u idaafaynayso imika maala kitaabun ya mutakalim haddaan u idaafeeyo waa kitaabii kitaabii baytun haddii aan ya mutakalim u idaafaynay maxaan odhanaya beytii marka beytku waa mudaaf yadana waa mudaaf ileyh waa aniga gurigeygi sidaanu odhan kara beytu muxamed in muxamed ugu idaafayn karo yaan anigu isku idaafayn karaa odhanaya waa gurigeygii waa kaygii beytii ama adigaan ku idaafaynaya beytuka ide waa idaafe baytuka markaa baytkuna waa muaaf kaafkuna waa muaaf ile baytu muxamed markaana waa beytku waa muaaf muxamedna waa muaaf ile beyti markaanana beytku waa muaaf yaduna waa muaaf ile waanlaa tudaafa ilaa yaa mutakalim haddii asmaadan yaa lmutakalim ad raaciso ood sheegato oo aad tiraa abii waa aniga aabbahay akhii walaalkay xamii gacalkii sodogii iyo seedigii aad tiraahdo kuwan kale ma gasho fuu iyo duuda isma bedelaanaya wey haddii aad yadaa u idaafayso maaha asmaa lkhamsa way ka baxayaan asmaa lkhamsa marka asmaa lkhamsa icraabka waxay ku qaataan laba shardi buu sheegay kow inay mudaafa tahay laba ligayri yaai lmutakalim waxaan yaa lmutakalim ha loo idaafayn yaa lmutakalim waa inaan loo idaafayn haddii kale asmaa lkhamsa way ka baxayaan dad abi tidhaahdo aniga aabbahay waad yaa lmutakalim u idaafayso تمرينات عين في الجمل الآتية ما تراه من الأسماء الخمسة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وبين السبب وعلامة الإعراب في كله ذو المال محسود ذو المال صاحب المال وي قفك مال له العقل له مال قبينكي محسود ولا حسدا يعني ذو النعمة بقى اسكا صداسة qofku hadduu nicmada ilaahay siiyey ma maal ha noqoto ama caqli ha noqoto ama cilmi ha noqoto waa la xastaa maxsuudun weeye xaasid waa ka isagu xasadka samaynaya maxsuudna waa ka la xasdayo marka dulmaali waad arkaysaa waa ismi jumlada ugu horeeya waa mubtada marfuuc uu mubtada marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw lannu min alasma alhamsa huba lagu godaya asmaa alhamsa mar kasta wayna mudaafiyiin u waa muaaf almaali waa la jaraya lannhu muaafun ilayhi majruur maxsuuduna waa khabarkii waa la xastaa waa la xaasidaa laa tadac asbacaka isbacaka usbacaka usbucaka imisaa laga dhigi karaa fii fiika laa tadac ha dhigin isbacaka ama usbucaka ee fartaada fii fiika afkaaga dhexdiisa fartaada afka hagelinin afkaaga hagelinin laa tadac isbacka isbacda waxa qofka siduu doonaan loo akhriya lanna waxa ku jirta ilaa toban luqo ayaa ku bannaan sidaa doonta u akhri weyaan hamsada u horaysa saddexda xaraka way kugu bannaayeen taa doonta kordhig hoos dhig god halkaas waa saddex saadku isaguu reebaya is iyo us iyo as bacdaa ku xigtee xarakaysan saddexda xaraka way kugu bannaayeen hadaad doonta bacda god kor dhig hoos dhig imisaa ku bannaan markaa imise loqaa ku bannaan intaasi mise noqonaysa ma noqonaysa lix hamsada u horraysa idinku celinaya waa inaad sheegtaan hamsada u horraysa saddexda xaraka way ku bannaan yihin sukuun ma jiro reebitaankuu ka hadhaya lann xarafka u horeeya lama sukuunay halkaas soo saddex maaha ba'da saadku dee uu reebayo isma babedelaya isagu ba'da iyadana saddexda xarakaa kugu bannaan inaad godo inaad kor dhigto inaad hoos dhigto waa imisa sagaal weeye sagaal weeye lannahu ka hore markay saddex ku bannaanaato hamsada ba'dana saddex ku bannaanaato markaad samays tidhaahdo sagaalba ka soo baxay haddaan hamsada u horaysa kordhigo ba'da saddex baan ku bannaynaya hadda kordhigi oo keliya ba'du saddex baan marinaya waxaan odhanayaa asbacaka e, waa kordhigaya hamsada kordhiga malinta kala marinaya asbacaka asbicaka asbocaka saddexdaasiba waxay ahaayeen xamsadoo wada kordhigan asbacaka asbicaka asbucaka bacdun baan mooyaane hamsada way kordhignayd halkaasi soo saddex maaha haddana hamsadii xarakadeeda bedel godaal ka dhig maala hamsadii haddana bacda saddex ku bannee us bocaka us bacaka iyo us bicaka hamsadiio godan qaada imse noqota saddex kale maxaa ku haray hamsadiio hoos dhigan iyadana saddex mari ciis bacaka ciis bicaka iyo ciis bucaka saddexdaa horaa mid walba saddex buu dadambe marinaya imisaa ka soo baxaya sagaal tii tobnaad maxay ka dhigi jireen usbuuc sida toddobaadka waa fartii hadda iyo sida toddobaadka laga dhigay eh, weygi isbuuc soo lamayna usbuuc us oo saada ah. usbuuc iyo toba lagaga dhigay marka sidaa doonta u akhri xarakada aday ku taallaa keliya waxaad eh, eegaysaa hamsada iyo ba'dan xarakadeeda babedelaynay caynka usbuuc caynka ku jira waa aakhiru اlkalima waa maxalu اlicraab maaha sidaa doonta isaga caynka uma xarakaynsa waxaad u eegaysaa meesha u dhacay haadihii haddaan khabar ka dhigay imirka oo mubtada ka horraysiiyo caynka waa inaad goddo maxaad odhanaysaa haadihii haye de ama hamsada ama kordhag ama hoos dhigo ama iyo bada xarakadu aday ku taala laakiin caynkii waa inaad goddo haadihi isbucuka isbicuka ama asbacuka ibac baan unu akriyaa inta badan mid baad iska qabsanaysaa mog ibac haadihi isbacuka ra'aytu isbacaka nadartu ilaa isbacaki is ilaa ilaa ilaa isbaciki oo caynka lahoos dhigay bimacnaa caynka maxalul icraabka waa inaad halkaa iska egtayada oo aad markuu godan yahayna godo marka kalena imika halkan oo kale mafcuul bihi weeye laa tadac hadhigin anta isbacaka caynkii waa la fadxinaya fii fiika afkaaga hagedhi halka u jeedaa waa fii fiika fii waa xarfu jar fii dadambina waa ism majruurun bifii waa calaamatu jari alyaa fiidaas waa mudaafka afkana waa mudaaf ileh cadim weynee xamaa akhiika walaalkaa gacalkiisa ama sodogii kama tucadimu abaaka sidaad aabbaha weynayso cadim weynee xamaa akhiika walaalkaa sodogii kama tucadimu sidaad u weynayso abaaka aabbaha marka cadim waa ficil amar faacilku waa anta xamaa waa mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi alif xamaa waa mudaaf akhi waa mudaaf ilay majruur waa calaamatu jari alyaa akhiidu haddana waa si mudaaf kaafkuna waa fi maxali jar bilidaafa marka ufiirsa xamaad waa mafcuul bihi mansuub waa calaamatu nasbi alif waa inuu mudaaf yahay waa mudaaf akheedu waa mudaaf ilayhi majruur waana asmaa alhamsa isaga laftiisu maxaa lagu jaraya markuu mudaaf ilayhi majruur noqdo waa calaamatu jari alyaa marka asmaa alkhamsuhu hadday marfuuc yihiin woo baa lagu rafcinaya xamu iyo akhu baa lonaya hadday mansuub yihiin alif baa lagu nasbinaya xamaa iyo akhaa hadday majruur yihiinna yaa baa lagu jaraya xami ya akhii iminka xama akhii kada laba asmaa ulkhamsaa isku xiga mid waa mansuub waa xamaa oo mafcuulun bihi weeye midina waa majruur waa akhiika oo mudaaf ilayhi majruur weeye labadiiba isku xiga kamaa tucadimu sidaad u weynaysa anta baa ku jiro faacilkiya abaaka mafcuul bihi mansuub wa calaamat nasbihi alf kaasina waa asmaa ulkhamsa kale miaalka keliya saddex baa ku jira abuuka duu jaahin caiim aabbahaa wuxuu leeya weji duu jaahin caiim weji weyn yani sumcad buu ku leeyahay bulshada iyo weji buu ku leeyahay allana jaah waa weji unbuu ka yimid weji oo la yar kala hormarbariye wey abuuka waa mubtada marfuuc alam turafic alwaaw duuna waad arkaysaa waa khabaru marfuuc alam turafici alwaaw labaduba midna waa mubtada midna waa khabar waa marfuuc mid walba wuu idaafesan yahay abuuka maxaa loo idaafeeyey damiirka kaafkaa loo idaafeeyey uu jaahin uudana maxaa loo idaafeeyey jaahinta ka dambaysa majruur caiimin jaahay nactil tahay jaah oo wejiga oo caiimin ixtarim akhaaka alakbara ixtiraam walaalkaaga weyn ixtarim oo ficilo mara faacilku waa anta damiir mustatir akhaaka waa mafcuul bi mansuub calaamatu nasbi al alif أخا waa مضاaف كاafku waa في محل جر بالإضاaفة الأكبر waa نacti أخاakada raacaya أخاakada laga sifaynaya أخاaka منصوب bu ah الأكبر نacت منصوب waa inuu noqo احترم أخاaka الأكبر جاء أخوuka haddaan أكبر raacin laha maxaa odhan laha جاء أخوuka waxa yimiday walaalkaagii weynaa baldhe jaa akuuka alakbaru idan akuuka way godan tahay raaytu akhaaka alabara marartu biakhiika alabari alabar maya marartu biakhiika alakbari oo al buu leeyahy maalasarifki baad eegaysaa saw al buu leeyahay imika mar hadduu al leeyahay cali baa loo jira runtii abara akbar iyo axsan iyo afdal iyo ajmal waxay ku jiraan maalin sarifka almamnuuc min asarf marka marka la jarayo kasre laguma jira mamnuuc min asarfiga fatxa lagu jira laakiin al markay leeyihiin caadi baa loo hoos dhigay alaxsani alafali ixtarim akhaaka alakbara icطif u naxariiso calaa akhiika haye alashar xarakeeya alaqara miya alashari sidaas wey icif على أخيك اعطف فعل أمر مبني على سكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت على حرف جر أخيك اسم مجرور بعلى وعلامة جر الياء أخي مضاف والكاف في محل جر بالإضافة الأصغر نعت مجرور وعلامة جر الكسر ضع يدك على فيك عند التثاؤب ضع يدك قعنتها صار على فيك أفكاك كركيسة cinda taaubi markaad habaahsanayso markaad habaahsanayso gacanta afka saac markaa daac waa ficlu amar mabniya cala sukuun faacilku waa anta yadaka waa mafcuulu bihi masuub yada yada waa mudaaf kaafka waa fi maxali jar bilidaafa cala waa xarfu jar fiika waa smun majruurun bicala wa calaamatu jari alyaa lannu min alasma alhamsa fiidii afka ahayd weeye fii mudaaf walkaafu fi maxali jar mudaaf ilayh cinda waa darf baa la dhaa darf mansuub cala darfiya cinda mudaaf atahaa'ubi mudaafun ilayhi majruur waa calaamatu jar alkasr igsil faaka afkaaga maydh bacda kulli طacaamin cunto kasta kadib igsil ficlu amrin mabniya cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatru wujuuban waxaanu dhegan doonaa damiirkuu soo socda taqdiiru anta فاك مفعول به منصوب وعلامة نسبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وفاء مضاف والكاف آه كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة مركز لما يستري إعراب كيسة بعد ظرف منصوب على ظرفية آه سيدي عنده وكلا مكان بيدو شيء بعدنا الزمان بشيء بعد كل طعام عنتكست كدب yani wati waqti bay sheegaysa waa darf baa la dhaa bacda waa mudaaf kulli waa mudaafun ilayhi majruuru calaamatu jari alkasra kulli haddana waa mudaaf طaamin mudaafun ilayhi majruur waa calaamatu jari alkasra marka kullina waa la jaraya طacaaminna waa la jaraya labada mid waliba waa mudaaf ilayhi mudaaf ilaygana waxaan soo maray inuu majruur yahay wixii mudaaf ilayga haddana mudaafuu sii noqon karaa mar kale waxa isdabagali kara intaasoo mudaaf ya isdabagali kara oo kaa hore markaad mudaaf iley majruur tiraa ayaad haddana onaysaa wahuwa mudaaf haddana mar kale ka dambeyna waxad onaysaa mudaaf iley majruur haddana waxad onaysaa wahuwa mudaaf ka ka sii dambeyna waxad onaysaa mudaaf ilayhi majruur ha wahuwa markaa saasoo u xidhiiri kartaa moogta imika haddaan idhaahdo masalan mudiiru waxaa la odhan karaa kitaabu mudiiri almadrasa hada kitaabu mudiiri اlmadrasa hada waa mubtada kitaabu waa khabar marfuuc kitaabu wa huwa mudaaf wa kitaabu mudaaf mudiiri mudaaf ilayhi majruur calaa jarar kasra mdiir mudaaf haye almadrasa mudaafu ilayhi majruur imsaas way daafisa kitaabku mudiir buu daafisay mudiirkuna madrasu usii daafisay waxaa la odhan karaa hada kitaabu mudiiri madrasati اlculuum maala hada kitaabu mudiiri madrasati culuum اlfiqh oo kale ka soo qaad hada kitaabu mudiiru madrasati culuumi اlfiqhi imisa isku daafisan kitaabku wuxuu daafisan yahay mudiirka oo mudiirkaada ah. mudiirkuna wuxuu daafisan yahay madrasadda oo mudiirkii madrasadda madrasadaa leh madrasaduna waxay u daafisantaa culuumka culuumka oo cilmiyadiia culuumkuna wuxuu daafisan yahay fiqhiga culuum اlfiqhi madrasaة culuumi اlfiqhi way isku idaafisantah madrasaةu culuumi alfiqhi markaa tidhaahdo ilaa شhan iyo lix iyo yaa la isku idaafayn karaa markaa markaad sidaa tidhaahdo mid walba mudaafka u horeeya mooyaane oo icraabkiisa xagga hore loo eegayo mooyaane kuwa kaleo dhani maadaama wada mudaaf mid walba uu yahay waa lawada hoos dhigay haada kitaabu mudiiri waa la hoos dhigay madrasati oo la dhigay yani maxaa la dhaha culuumi alfiqhi alna waa laga ilaalinaya idan mid kol hadduu mudaaf ba yahay mudaaf noqonaya ka hore noqonaya mar ali ma karto imika intaasoo dhan alfiqhida ugu dambaysa iyo algali karta hada kitaabu mudiiri madrasati culuumi اlfiqhi kw dambaysunbay algalaysa lannu laysa mudaafan bal huwa mudaafun ilayh faqad kaasunbay algali karta haddaad fiqhigaasii dafayn lahaa oo aan odhan lahaa fiqhi lmucaamalaat ka soo qaad iminka fiqhu lmucaamalaat markaad tidhahdo way isku daafisanta fiqhina markaa layma gari karto fiqhu lcibaadaat markaad tidhahdo oo mudaaf iyo mudaaf ilayh fiqhigaa hore alma gali karto hada kitaabu mudiiri madrasati culuumi fiqhi lmucaamalaat isku daafisay kau dambeeyumbaad alu yeeli kartaa ama ka dayn kartaa taasi aday ku taalla kuwa kale oo dhan ee ka horeeya adi ma gari karto lannu mid waliba waa mudaaf oo wax ka dambeeya mudaaf leh waayahay iqsil faaka bacda kuli طacaamin marka imika bacda waa mudaaf kulli waa muaa ilayh haddana kulli waa sii muaa acaamina waa muaa ilayh waxaan kaloo ku soo maray eh, tusaalihii saddexaad cadim xamaa akhiika halkaaba saddex baa isku daafisa xamaadu waa muaa akhiidu waa muaa ilayh haddana akhiidu mar kale waa sii muaa kaafkuna waa muaa ilayh waa la isdaba dhigi karaa daafooyin badan eh, namuudaj fi lcraab xadara akhu caliyin iyo abaxa muxamedun wuxuu noqday da yasaarin kii uh, haniya maalqabeena uh, acrib iljumal alaatiya kuwa kalena adaa soo craabi abu ariidin abu fariid ninka laydhaa rajulu faadil layta ahaa saalixin kana waa ahu saalix layta ahaa saalixin ahaa saalix muqbilun miyuu yimaada yuxibu الnaasu dadku waxay jecel yihiin kula dii muru'atin qof kastoo sharaf leh ayay jecel yihiin calaamaat tanii fi afcaal iyo calaamaat tanii fi asmaa laba dersioo fudud weeye waa raacinayna calaamaat tanii fi afcaal waxa weeye calaamadaha ee taniiku uu leeyahay dadigkuu leeyahay fi afcaali ficilada fi asmaa waa dersiga kale calaamaat tanii fi afcaal ficilada marka la taniiinayo ee faacilku muana yahay ama naaibu faacilka waa lamide eh. faacilku haddii uu muana yahay see ficilka loo taniiiya waxaa la dhaa de ninkan waxaa la dhaa qaala muxamadu haweenaydiina waxaa la dhaa qaalat faatimatu marka taw taniis baa la geliya hadduu ficilku ficil maadi yahay taw taniis baa la geliya jaa muxamadun jaءat faatimatu fahima alwaladu addarsa fahimat اlbintu fahimat اlbintu addars haddii ficilku ficil maadi yahay waxaa lagu taniiiyaa tau tanii asaakina haddii uu ficil mudaaric yahay see loo taniisiya ee waxa lagu taniisiyaa ta ninka waxaa la dhaa yakulu gabadhana waxaa la dhaa takulu albintu takulu wاlwaladu yakulu tabay qaadatay yadii halkuu mudakarkii labkii ka qaatay ya ka qaatay ficil amarku isagu meesha kuma jiro lannu ficil amarka waxyaabaha raacaya kala duwan waxaa la raacayaa ninka keliya ayaa ficlo amarkii oo keligiia loo isticmaala idhab waa ficil amarkii oo wax kale la socon waxaa loo isticmaala ninka keliya idhab nin keliya aad la hadlaysa gabar haddaad la hadlayso keliya yaa ulmu'anaati lmukhaaabad raacinaysa idhabii laba qof haddaad la hadlayso labiyo dhidig midkay doonaan ha noqdaan alif iyo inayn baad raacinaysa idhaba rag badan hadaad la hadlaysay jamaacat ukuur waawl jamaacad raacinaysa idhabuu haween badan haddaad la hadlayso nuun niswaad raacinaysa idhabna ficla markuu waa mukhaaab oo dad lala hadlaya yaa la faraay oo loo jeediyaa waxa weye isagu saasuu kala duwanya waa idhab idhabii idhabaa idhabuu idhabna marka isaga taariikh wax la dhaa ma laha waxyaabahaasaa raaca gabadh haddii lala hadlayo waxaa la raacayaa yaa lmanaat mukhaaab jamc dumara haddii lala hadlayo waxaa la raaciyaa nuunu niswa ninkii sidiisaa loogu daaya keligii ahaa labadii qof alifulisnayn baa la raacaya rag iyo dumar ma kala lah idhaba unbaa la odhanaya raggii badnaane waa uljamaaca la raacay isagu sidaas weeye arrinkiisu labada amarka marka laga reebo marka oo u shaqeeya isagu labada ficil ee la tacniifiyaa waa ficil maadiga iyo ficil mudaaric see loo tacniifiyaa markuu faacilkoogu mu'anaf yahay ficil maadi hadduu yahay waxa lagu tacniifiyaa maxay iltiqaau taniif asaakina oo asalkaygu inay reebnaataa marka iltiqaau saakinaynaya wax ka dambeeyo saakina darteed loo xarakeeya mooyaane waayahay hadduu ficil mudaaric yahay ficilkuna maxaa lagu taaniiya taabaa lagu taaniiya laakiin awalka ka gasha yakulu baa ninkii la odhanaya gabadhiina maxaa la odhanaya takulu oo tadii ka mid ahayd xuruuftii anaytu axrufu lmudaaracadii aanu soo mar alamila laacibat faatimatu faatima way ciyaartay icilmaadi weyaan maxaa lagu taaniiye taw taaniifi saakina labisat zaynab waxay xidhatay athawba baradii daacabat waxay la ciyaartay hiratun bisad awlaadaha caruurteedii dhasheedii ayay la ciyaartay daacabat hiratun xataa hiradii waa maanaf xayawaan ha ahaato laakiin de waa maanaf bisadi akalat fa'ratun jiirkii ayaa wuxuu cunay ama mid jira zubdan burcad iyo subag subagga burcadka ayay tahay faratun waa muana marka akalat sida qaalat namlatun loo yidhi qaalat namlatun taa taaniif baa lagu taray arbacat shaatun waxay nuujisay neef ariya malaxdii xamalan ayay nuujisay maxaa la dhaha nayl nayl yar saacadad fataatun gabadh baa waxay caawisay ummaha hooyade ayay caawisay marka lacibat labisat daacabat akalat ardacat saacadad dhammaantood tawtaniif baa la raaciyay leanna waa ficilma faacilkooga mu'anatha oo faatima iyo zaynab insaan bay ahaayeen hiratun iyo fa'ratun iyo shaatun kuwaasina waa xayawaan fataatunna waa insaan oo gabadh baa fataatun ummaha talcabu faaimatu faaima waxay ciyaaraysaa talbasu zaynabu athawba tudaacibu waxay la ciyaaraysaa hirratun awlaadaha dhasheedii taakulu faratun jiirkii waxay cunaysaa zubdan subag turdicu shaatun waxay nuujinaysaa xamalan wan ama waxaa tidhaa nayl yar tusaacidu fataatun waxay caawinaysaa gabadhi ummaha hooyadeed halkana mudaaric buu ka dhigay ficilladii marka mar hadduu faacilku mu'anaf yahay ficilkii mudaarica waxaa lagu taariifinayaa taaun mutaxarikatun fii awalihi khulaasada ayaa darsiga soo koobaysa qaacidada wuxuu yidhi ida kaana alfaacilu haddii faacilku yahay muanaan ficilka faacilkiisu hadduu muana yahay kaana alficlu muanaan ficilkuna wuxuu noqdaa muana haddii faacilku muana yahay ficilkana waa in la taniiiyo calaamatu taniii fi lficli maadi ficil maadiga calaamada lagu taniiiya taaun saakinatun waa ta reeban fii aakhiri oo akhirka gasha taau tanii asaakina ladha calaamatu tanii fi ficli muaaric ficilka muaaric calaamada lagu taniifiyaa taaun mutaxarikatun waa ta axrakaysa fii walihi oo awalka gasha wa axrufu mudaaraca tadii ku jirtay wey waayahay tamriintan waxaynu ka qaadanaynaa tamriinka saddexaad uktub aljumal alaatiya bacda jacli lfaacil lmudakar jumlooyinkan dib u qor intii aad ka dhigtay faacilka mudakarkaa muanaan muana aad ka dhigtay kadib faacilka mudakarkaa intood muana u badasho ood muanad ka dhigto dib u qor fii kulli jumlatin jumlo kas shakara alwaladu wiilkii wuxuu u mahadnaqay ummahu hooyadii faacilka halkaa ku jira alwaladu ah ee mudakarkaa waxaad u badashaa horta muanaf jumladana dib u qor wixii isbedelay ku yimid saynu u arag alwaladu waxaad ku badashaa albintu shakaratil bintu ummaha inta isbedelaysa shakaraat taa u waa inaad meesha kusoo darto ummahu damiirkana waa inaad badasho maxay noqonaysaa ummaha yaxmilu lbaa'icu iibiyihii wuxuu sidaa alburtuqaala liilmacaan buu wadaa maxaad odhanaysaa taxmilu albaayicatu alburtuqaal yurabbi alfallaaxu addajaaja fallaax wuxuu tarbeedeeyaa ama uu eh, koriyaa oo uu dhaqaa digaag iyuu dhaqaa maxaad odhanaysaa turabbi alfallaaxatu addajaaja shacara alfaqiiru bilbardi shacarat alfaqiiratu waxay dareentay bilbardi dhaxantii qabowgii adraka almusaafiru wuxuu gaadhay alqiaara tareenkii qofkii safarka ahaa tareenkii wuu gaadhay u haleelay maxaa loodhanaya adrakat ilmusaafiratu alqiaara kama tegi weeyaan uu gaadhay ama way gaadhay yuxib lmucalimu wuxuu jecel yahay mucalinku almujtahida qofka dadaal ardayga dadaal tuxib lmucalimatu المجتهد تنبيهka ku xiga wuxuu hi اكتب الجuمل الآتية بعد jacل الفاacل المؤنث مذkرa في كuلi جuملة faacilka muanakee ku jiraa mudakar ka dhig dib u qor waa tii cagsigeega markii dhoweyd faacilka meesha yaallay wuxuu ahaa mudakar buu ah muana baynu u bedeleen halkana muana weeye mudakar u bedel jumladana wixii isbedelay lagaba maarmaana ku samey khaafat alqiطatu alkalba maxaa la odhanaya khaafa alqiطu idan alqiطatu iyo alqiطu buu kala leeyahy khaafa alqiطu alkalba taakulu alximaaratu albarsiima geedkaasay cunaysaa dameerti ataan baa laydha inta badan ximaara lama ydhaa ataan takulu lataanu baa laydhaa dameerta af carabiga alximaaru waa dameerka inta badan alximaaratu lama ydhaa alataanu baa laydhaa dameerka ataan marka yakulu lximaaru albarsiim tashku lmariidatu waxay ka cabanaysaa gabadha bugtaa alalama alam iyo xanuun bayn bay ka cabanaysaa yashku lmariidu alam axsanat alqaari'atu alqiraa'a axsana alqaari'u alqiraa'a tacibat almar'atu min almashi socodkiibay ka daashay taciba arajulu taciba alrajulu min almashi tucaaqibu annaadiratu annaadira waa maamulaha weye naadir iyo almudiir way isku dhow yihiin mararka qaarkood way kala sarreeyaan tucaaqibu annaadiratu waxay ciqaabtaa waxay ciqaabaysaa maxaa la dhaha gabadhaa maamuladii albinta almuhmilata gabadha cashiradeeda ihmaalisa ee maarsa dayacda yucaaqibu annaadiru albinta almuhmalata taa dambe in la bedelo looma baahna faacilkun baa la bedelaya annaadiratu unbaa annaadiru laga dhigaya dabeedna yucaaqibu bay noqonaysa calaamaة التaniiثi fi اasma waa darsi fudud waa raacinaynaa waxa weeye alaamaة tanii calaamaat tanii baan ujeeda taniika calaamadihiisii fi asma asmaada sidee loo taniiiya darsigaa hore waxaynu kaga soo baxnay ficilada sida loo taniifiyo khulaasadooduna waxay ahayd hadduu ficilku maadi yahay tau taniis asaakina baa akhirka laga geliya hadduu ficil mudaaric yahayna ta'da awalka ka galaysa ayaa lagu taniifiya asmaadana sidee loo taniifiya alamila tuxsinu khadiijatu khadiija waxay aad u taqaanaa addaxya cunto karinta cuntada karinteeda way taqaan najaxat ilmujtahidatu tii dadaalaysa way najaxday tarqusu way ciyaaraysaa raqsi bay samaynaysaa adubbatu butidii dubba xayawaanka dubbiga laydhaa ee aadka u buurane dhulka barafleyda gala biir laydhaa raqadat dajaajatu digaagadii waa ay seexatay xaazad leyla leyla waxay heshay koobtay waxay heshay jaa'izatan abaalmarin bay heshay tashtarii salma salma waxay soo iibsanaysaa faakihatan khudrad u fiirsa asmaada ismiga imika laga hadlaya ficilka lagama hadlaya asmaada muanadka elka ku jirta kasoo saar tusaalaha koobaad khadiijatu baa ku jirta taabay leedahay khadiijatu tusaalaha labaad almujtahidatu taabay leedahay adubbatu adubbu baa leedhaha adubbatu addajaajatu jaa'isat jaaisatan faakihatan kuwaasi ta bay leeyihin marka asmaada marka la tacniifinayo waxaa lagu tacniifiyaa bita ayaa lagu tacniifiya qaa'imatun raakicatun muslimatun saajidatun muminatun waa arrinta koobaad waxaa kaloo jira iyaguna xaasad leyla tusaalayaasha u dambeeya tashtarii salma leyla iyo salma iyo kuwa kale soo socda axabat suqra tii yarayd waxay jeclaatay alkubraa tii weynayd ayay jeclaatay layla iyo salma iyo asuqra alkubraa kuwaana waxay leeyihiin calaamatu taniif baa ku jirta ta ma aha waa alifta u dambaysee maqsuurada ah ee aan mamduudada ahayn alifta aan madnayn ta madan waxaa la dhaha marka la mado mamduuda la odhanaya asuqraa hadda imika ahaan lahayd taasi waa mamduuda laakiin asuqraa marka la dhao waa maqsuura la alkubraau hadday ahaan lahayd oo amsadaasi ka dambayn lahayd mamduuday noqon lahayd laakiin marka la dhaha alkubraa raa aliftaasi waa maqsuura salma iyo layla iyo suqra iyo kubraa iyo dunya waxay leeyihiin alifu ta'niid almaqsuura waana calaamatu tacniita liftaas dallat ilcamyaau tii indhaha la'ayd waxay ka luntay aariiqa jidkii tuiicu asmaau waxay adeecaysaa ummaha tactanii zaynabu zaynab waxay xoog saaraysaa bimalaabisiha dharkeega ayay ictinaasiisa ahmiyadsiisa rakibat sucaad waxay fuushay cajalatan fahimat ixsaanu ixsaan waxay fahamtay darsaha alcamyaau tii indhaha laayd asmaau asma gabadha asma la idhaahdo labadaasina waxay leeyihiin alifu tacniif almamduuda aliftii hore suqra iyo kubra maqsuureh tani waa mamduuda asmaau camyaau xamraau sawdaau baydaau saxraau alifu tacniif almamduuda la dhahdo waa muana kuwaasna calaamo taanifay watana waa alif laakiin aliftii baa laba nooca marna waa maqsuura suqra iyo kubra marna waa mamduuda xamraau sawdaau baydaau iyo camyaau calaamadaha taniifka asmaada la raacaya saddexdaa calaamadood wey waa ataa oo khadiijatu iyo almujtahidatu iyo almuslimatu ku jirta waa alifu taniis almaqsuura oo kubraa iyo suqraa ku jirta waa alifu taniis almamduuda oo saxraaw iyo baydaaw iyo xamraaw ku jirta saddexdaas wey oo laba alif yihiin aliftii baynu laba ka kala dhigay alifu taniis almaqsuura iyo alifu taniis almamduuda saddex bay markaa noqonaysaa tadii baa loo geynaya labada saddexdaas wey haddaynu laba ka dhignana waa sax oo aynu nidhaahno calaamatu taniisi waxa weeyaan tawn aw alif tawn aw alif sida alfiyat ibnu malik kama qaala ibnu malik fi اlkhulaasa calaamaة التa'niiثi taun aw alif wa fii asaamin qadaru ta kalkatif cashirkeenaasoo dhan intuu ku sheegay halkaa bayd ba alfiyano ku sheegay calaamaة الta'niiثi tawn aw alif maynaan laba ka dhigi karin calaamaة الta'niiثku waa ta' sida khadiijatu iyo faatimatu iyo muslimatun ku jirta ama waa alif sida suqra iyo iyo ku jirta kubra iyo qaybta kale oo ah amyaau iyo sawdaau ku jirta labadaba maanay alif unahay laakiin aliftii baa laba nooca ah. marna waa maqsuura marna waa mabduuda qaybta saddexaad ee u dambaysa u fiirso tactani zaynabu ismiga muanadka halkaa ku jiraa waa kee waa zaynabu rakibat sucaadu halkaana sucaad fahimad ixsaanu halkaana ixsaan ba ku jirta zaynabu sucaadu ixsaanu waa asmaa muana ay leey gabdha leeyihin wax calaamadoo calaamadihii taniifkii ama saddexda ahaa ama labada ahaa ku jira miyay jirta ta ma leeyihiin zaynabu ta ma leedahay mta mala waayo alif ma leedahay labadeedii nooc maqsuuradeedii iyo mabduudada alif ma u dambaysa sidii salma iyo iyo leyla alif ugu dambaysa alifina uma dambayso khalaas waaba labada calaamadood taniifku taawun aw alif zaynab iyo sucaad iyo ixsaan waxaa la odhanaya waa ismi muanafa oo bilaa calaama bilaa calaamatin muanaun walaysat fiihi calaamatu tanii calaamatu taniiina ma laha beytkaa markaa alfiyaha wuxuu yidhi calaamatu taniifi taaun aw alif wa fii asaamin ismiyana qadaru taa tada way ku qadareen ta ma calaamadii ma laakiin waa lagu qadaraya kalkatif alkatif waa muana mogta carabi tana ma alkaf alkaf waa muana tana ma alxarb waa muana tana ma xataa tadaca alxarbu awsaaraha unbaa la odhanaya xataa tadaca alxarbu awsaaraha ka fuka naacimatun unbaa loodhanaya ama jamiilatun waxyaaba noocaasa jira ma laha calaamatu taniisi wamaca dalika waa maana zaynab iyo sucaad iyo ixsaan ba ka mid khulaasada wuxuu yidhi calaamatu taniisi alasmaa asmaada calaamada lagu taniiiya calaamaadka lagu taniiiya alaaun waa saddex tattasilu saddexduba waxaa la xidhiidhaa biaakhir alasmaa waayo taawun mutaxarika waa ta axrakaysan oo alifun maqsuura alif gaaban oo alifun mamduuda aliftaa la maday ee dheer saddex buu ka dhigay sooma say saddex u noqdeen aliftii buu kala saaray maqsuurayo mamduuda labaynu u celin karaa calaamatu taniidka waa labaan odhanayna maxay noqonaysaa markaan laba ka dhigno maxaa la odhanaya taawun aw alif qad yakuunu ismu lmu'anafu ismiga mu'anafkii wuxuu noqon karaa qad yuu ku karaya taqliid waxaa dhici karta ismiga muanafka inuu noqdo khaaliyan mid ka maran min calaamat tanii ismi muanaf oon calaamad balahayn wuu jira qad yakuun ismu muanaf wuxuu noqon karaa khaaliyan kii ka maran min calaamat tanii ama qada waxaabad ka dhigtaa ti maaragtaa in badan buu noqdaadi maaragtaa takfiirkii qad yakuun ismu muanaf wuxuu noqon karaa ama xaqiiqadii wuxuu yahayba haaliyan mid ka maran eh, min calaamati tanii buu noqonaa eh, tusaalayaasha warka halkaa kugu qoray tamriinka u horeeya ayin fi اlasmaءi almudakara wاlmuanaa maca bayaani eh, calaamati tanii mudakarka iyo muanaka bal noo kala sheeg calaamatu taniikana haddii ay jirto sheeg uma daca kula smin fi jumla mufiida fi jumlati mufiida miinatu amiina gabadh magaceed hadday tahay la taweynin maayo hadday sifo tahay imra'atun amiinatun sifo markay tahana waa laska taweynina haye amiina ma muana ba mise waa mudakar waa muana calaamat tacniif ataa hulaamun mudakar khadraau akhara muana calaamat tacniif alifun mamduuda غadba haweeney cadhaysan tu cadhaysan qadba cadhaysa waa muana calaamaة التaniiث أlف maqsuura jamiil mudakr samraau asmara maarina oo kalaradii asmar aan aad u casayn ma xagga madowga xigta samraau alqaaraة samra baa la dhaha africa carabta waxa dhaha alqaaraة samra isku wada daro kuwa madow iyo kuwa cad iyo qaaradda africa markaad isku geyso midab dhexdhexaadaa ka soo baxaya oo casaariya madow midnaan ahayn alqaaratu samraa yani iska madoobay iyagu manaa u jeedaan asmarka oo midabadu ka mid yahay haye samraau muana walaa mudakar muana weeye alifu taaniif baa ku jirta almamduuda maryamu muana walaa mudakar muana laakin laysat lahu calaamatu taniifin sakiina haweene magaceed maxaa ku jirta calaamatu taniisku maxay tahay taada kursiyun waa mudakar sucda maxaa ku jirta waa mualafe calaamat alif taniis almaqsuura soo maha alifun maqsuura aliftan tan maqsuurada iyo mamduudadaba alifu taniis baa la alifu taniis idina waa calaamatu taniis alifu taniis bay labaduba yihin midna waa maqsuura midina waa he mamduuda wallaahu aclam